بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أه waxaan ku soo jiray muqadimadii minhaajka waxaan soo sheegnay masaa-isha uu imaamu nawowi raxmat ullaahi tacaala calayhi uu ku daray mukhtasarkiisan uu ka soo gaabiyey muxararka masaa-ishaas oo uu ku tilmaamay imaamu nawowi annafa'is almustajaadaat waxyaabo yacni qiimo badan oo la wanaagsaday waxaan ka soo sheegnay markaa altanbiihu calaa quyuudin fi bacdi almasaa'il hiya min alasli maxduufaat inuu baraarujinayo quyuud ay leedahay masaa-isha qaar oo muxararku uu ka tegey sidoo kale wuxuu yihi mawaadic yasiira dakarahaa fi lmuxarari calى khilaafi اlmukhtaari fi اlmadhab iyo meelo yaroo kooban ilaa konton mas'ale ah oo uu muxarar ku khilaafay muctamadkii madhabka oo marka intaan dabagal ku sameeyo aan caddaynayo wixii muctamadka ahaa oo qultu aan dhahayo dabeetana aan masaladaas caddaynayo waxaa kaloo ka mid ahaa ibdaalu maa kana min alfaadihi gariiba aw muhiman khilaafa asawaab biawdaxa waaksara minhu bicibaaraatin jaliyaat in uu caddaynayo masaa-isha uu isticmaalay raafici kitaabkiisa muxarar ee aan ma'luufka ahayn ama alfaadda hariibka uu isticmaalay inuu ku bedelayo alfaad kaloo ka waadixsan oo cadcad waxaa kaloo ka mid ahaa buu yihi waminha bayaanu اlqowleyni wاlwajhayni wاطariiqayni wالnasi wamaraatib اlkhilaaf kolley masaladaas waxaan filaya inaan caddaynay oon sharaxnay darsigii hore lakiin haddana insha allahu tacala darsigeena ayaan ka bilaabayna maxaa yaele waxa ka dambeeya ayaa ku tacalluqa wa minhaa waxaa ka mid ahaa nafaa'istaas mustajaadaadka ah waxyaabaha wan wanaagsan ee qiimaha badan ee aan kusoo biiriyey mukhtasarkan aan ku jirin muxararka bayaanu lqowleyni labadii qowl cadayntooda walwajhayni labadii wej cadayntooda waariiqayni labadii ariiq cadayntooda wanas iyo naskii imaamu shaafici inaan caddeeyo wa maraatib alkhilaafi iyo khilaafka heerarkiisa kala duwan inaan caddeeyo fii jamiici alxaalaati xaalaadka oo dhan eh, halkan wuxuu ku tilmaamaya mualifku raxmat ullahi tacaala caleyh eh, in uu caddaynayo eh, aqwaasha iyo awjuhdi asxaabta iyo duruqdii madhabka lagu soo naqliyey waxaasoo dhan inuu kala saari doono oo mid kasta uu musalax u adeegsan doono caddaynaya waana wax aan looga hormaray imaam nawowi raxmat ullahi tacaala caleyh oo shaaficiyadii ka horreysay qaabkaas maynan cinaaya siinin inay u kala caddeeyaan khilaafka madhabka dhexdiisa ah ama aqwaal ha ahaado ama awjuh ha ahaado ama duruq ha ahaado inay saa u kala saaraan maysan caddaynin laakiin asaga ayuu ilahi subxaana wa tacaala waafajiyey marka markuu leeyahay bayaan اqowleyn wuxuu oga jeedaa aqwaashii imaam shaafici alqowl haddii la dhaho waxaa looga jeedaa qowlkii imaam shaafici hadduu imaam shaafici masalada uu ku leeyahay laba qowl inaan labada qowl aan caddeeyay si ay u kala rajaxan yihiin u kala muctamad u kala yihiin madhabka sidoo kale asxaabtu hadday leeyihiin wajhayn ama awjuh awjuhda waa kaan soo caddaynay asxaabta iskale asxaabu shaafici raxmat ullahi tacala caleyh khaasatan shaaficiyadii mutaqadimiinta ahaa ee qarnigii afraad noolaa saddex ilaa afar boqol hijrada aan ku tilmaanay asxaab ulwujuh markii aan ka hadlayna hordhaca kitaabka wixii awjuh ay ku soo saareen ama ay ku takhriijiyeen qawaacidda imaamka waa masaa'il uusan imaam shaafici ka hadal laakiin dee madhabkii loogu baahan yahay in la caddeeyo axkaamteeda oo markaa ay ku ijtihaadeen aimadaas asxaab ulwujuh ayaga oo ee ku soo saaraya masaa-isha axkaamteeda qawaaciddii imaamka iyo usuushiisii markaa kan waxa laga yaabaa inay si cad u ijtihaadaan ama ay ku takhriijiyaan qowl kale oo imaamku lahaa oo iga qiyaas qaataan marka wajhaynkaas haddii maslada laba wej ku sugan yahin aan kala caddeeyo si ay kala xoog badan yihiin dariiqeynka saas oo kale haddii ay isku khilaafaan asxaabu shaafici raxmat ullahi tacaala calayhim madhabka naqlintiisii ama werintiisii hadday isku khilaafaan inaan kala caddeeyo khilaafkaas wixii xoog badan iyo waxaan xoog badnayn naska imaamu shaafici masaa-isha uu nasan u caddeeyana inaan tilmaamo iyo khaasatan haddii naskaasi u kasoo horjeedo qowl mukharaj ah oo daciif ah ama weji daciifa kasoo horjeedo sidoo kale waan tilmaami doona insha allahu tacala dib ayaan ka qeexi doonaa musalaxaadkan khaasatan naska waa maraatib alkhilaaf khilaafka heerarkiisa kala duwan wuxuu ka wadaa khilaafkii qawiga ahaa iyo khilaafkii daciifka ee asax iyo saxiix lagu kala cabirayay iyo adhar iyo mashhuur fii jamiic alxaalaat markuu leeyahay macnaha wuxuu ka wadaa mas'alo kasta oo khilaafka ku jiro waan caddaynayaa khilaafkaas quwadiisa iyo dacfigiisana waan muujinaya laakiin waxaa la yidhaahdaa imaamku raxmat ullahi tacaala inta badan wuu iltizaamay arrinkaas uu ka soo baxay laakiin waxaa dhaaftay laba mas'alo oo uusan caddaynin maraatibtii khilaafka oo uu khilaafka iska ilaaqay oo yihi wajhaan baa ku sugan masalada koobaad markuu ka hadlayey shuruud اliqtidaa shuruuddii kudayashada ama kuxidhashada ayaa wuxuu yihi fain xaala maa yamnacu اlmuruura lلru'ya fawajhaan haddii uu kala xidho imaamkii iyo ma'muumkii wax reebaya maritaankii laakiin aragtidii aan reebayn sida daaqadii oo kale laba wej baa ku sugan inay asaxayso xidhashadii iyo inaysan ansaxaynin maalan imaamku wuxuu ku jiraa qol maamuumkiina bannaanku taagan yahay oo qolka uu ka baxsan yahay daaqad baa udhaxaysa daaqadaana way furanta qudwadoodu ma asaxaysa mise ma asaxaysa wuxuu le laba wej baa ku sugan muusa kala rajaxin labadii wej dabcan waxaa raajix ah in dayashadii ayna asaxaynin marka taas uu iska ilaaqay oo muusan caddaynin maraatibta khilaafka masalada labaadna waxa weya fii baabi nafaqaat markuu ka hadleeyey ayaa wuxuu yihi walwaarihaani yastawiyaani am yuwazacu bixasabihi wajhaan labadii dhexlayaasha ahaa hadii ay waalidkood biilayaan wiil iyo maalan iyo gabadh inan iyo inan ayaa waalidkood biilaya biilka ay biilayaan miyay u siman yihin si islaag bay u biilayaan waa loo kala qaybinaya si islaag mise mid kasta dhexalka intuu ku lahaa lidakari mitl xadl untayeyn ayaa lagu qaybinayaa nafaqadii wuxuu yihi wajhaan baa ku sugan wuuna caddayn labadaa waj midkii muctamada marka eh, taa waxaa lagaga jawaabay eh, imaamku wuxuu oga jeedaa fi jamiic alxaalaat yacni intaan awoodi karo ama inta badan ayuu oga jeedaa ilan waa bashar waxuma hoos ka hoos bixi kara ama dhaafi kare faxaytu aquulu halka aan leeyahay fi lahari ahar aan leeyahay aw ilmashhuuri ama mashhuur fa min alqowleyni adharka iyo mashhuurkaasi waxay ka socdaan labadii qowl ee imaamu shaafici uu lahaa aw ilaqwaali ama aqwaashii imaamu shaafici ayay ka socdaan fain qawiya alkhilaafa khilaafkii haddii uu ay lmukhaalif halka usoo qadar alkhilaaf waxaa looga jeedaa bimacnaa almukhaalif qowlkii mukhaalifka ahaa ee muqaabilka a ka soo horjeeday qowlka muctamadka ah haddii uu xoog badan yahayna qultu waxaan leeyahay aladharu lafdigaasaan cabiraya adhar wa ilaa haddii uusan xoog badnayn qowlka muctamadka ka soo horjeeda oo qowl daciifa uu yahay waxaan cabirayaa falmashhuuru qowlka mashhuurka ayaan cabirayaa wuxuu le adhar iyo mashhuur labada musalax markaan isticmaalaya waxaan oga jeedaa aqwaashii imaamu shaafici haddii haddaba qowlka mukhaalifka ah ee adharkii mashhuur ka soo jeeda hadduu qawi yahayna waxaan cabirayaa adhar oo qowl qawi ah wey lakiin madhabkii muctamad kuma ah waxaan leeyahay fi ladhari qowlkaasaa muctamada lakin waxaad halkaa ka fahmaysaa qowlka ka soo horjeeda inuu yahay qowl eh, qawi ah laakiin madhabka muctamad aan ku ahayn oo fatwadii aan loo ictimaadeyn eh, haddii qowlka ka soo horjeeda muctamadka uu daciif yahayna waxaan cabiraya ui almashhuur saas labada qowl mar kale yihiin ehm, horta waxaan jeclaa insha allahu tacaala intaynaan eh, aynaan caddayninba aqwaashan iyo musalaxaadkan inaan si kooban u sheegno kadibna aan dul maro eh, sharaxa wuxuu mualifku sheegay raxmat ullahi tacala caleyh musalaxaadkan imaamku halkan ku caddaynaya waxaa weeye waa toban musalax lix waa aqwaal lix waa aqwaal eh, saddexna waxa weeye awjuh midna waxa weeye waa murakab oo awjuhdii wuxuu isku jiraa aqwaashii lixda aqwaasha waxaa weeye adhar mashhuur qadiim jadiid fii qowlin qadiimin fii qowlin intaa weeye waxaan idhi lixda qowlka ah waxaa weeye adhar mashhuur qadiim jadiid fii qowlin qadiimin fii qowlin lixdaa weeye laakiin qowl fii qowlin qadiiminkaas maba isticmaalinba imaam nawwi raxmat ullahi tacaala caleyh maba isticmaalinba oo minhaaj kuma jiro waxaa laga yaaba mualifku marka hore inuu musalaxa dejiyey kadibna uuna u baahaninba saddexda awjuhdana waxa weeye asax iyo saxiix iyo qiila asax iyo saxiix iyo qiila midka murakabkae iskugu jira weji iyo qowl iskugu jirana waxa weeye naskii waan caddayn insha allah atacbiiru bilahar markuu mualif ka cabirayo lafdiga ahar waxaa laga faa'idaysanayaa afar masaa'il ayaa laga faa'idaysanayaa o masaladan horta inay tahay masalo khilaafi ah laga faa'idaysanayaa masaladan masale khilaafi tahay mar hadduu ahar ba masaladan uu sheegay waa masale khilaafi ah oo madhabka dhexdiisa laisku khilaafo talabaad waxaa laga faa'idaysanayaa inuu yahay khilaaf qowli ah oo aqwaashii imaam shaafici ah ee uusan ahayn awjuhdii asxaabta ta saddexaad waxaa laga faa'iidaysanayaa in qowlkan adhar uu ka cabiray inuu yahay qowlkii raajixa ee madhabka muctamadka ku ahaa masalada afraad ee laga faaidaysanaya adhar marka laga cabira waxa weeye qowlka adhar ka soo horjeeda inuu yahay lafdi laftiisu qowl daahir ah waa qowl daahir oo qawi ah laakiin madhabka muctamadku ma aha xaaladaha qaar waxa weeye qofku uu ku camalfali karaa naftiisa hadduu baahdo oo waa qowl yani laftiisu qawi ah lakiin laga xoog madhabka daliilkiisu qawi ah intaasaan ka faa'iideynaa adhar marka la cabiro masaaئisha uu ka cabiray adhar minhaajka dhexdiisa waxaa weeye saddex boqol iyo شhan iyo sagaashan masalo mashhuur markuu isticmaalayo mualifku waxaa weeye waxaa laga faa'iidaya afar mas'aladood masalada koobaad masalada inay khilaafi tahay waa ko khilaafka inuu khilaaf qowli yahay o aqwaasha imaam shaafici uu yahay usan ahayn awjuhdii asxaabta qowlkan mashhuur laga cabiray ta saddexaad qowlka mashhuurka laga cabiray inuu yahay qowlkii raajixa ee madhabka muctamadku ahaa ka afaraadna qowlka ka soo horjeeda mashhuurka inuu yahay qowl hariib ah bimacnaa daciif ah oon sinaba lagu camalfali karin masaaisha uu ka cabiray mashhuurna waxa weeye saddex iyo labaatan mas'alo ma badno altacbiiru bilasax asax markuu mualifku ka cabiro waxaa laga faa'iidaysanayaa afar mas'aladood masalada koobaad masaladan inay tahay masalo khilaafi ah oo madhabka dhexdiisa khilaaf ku jiro khilaafkaasina uu yahay khilaaf aha awjuh اlasxaab wujuhdii asxaabta iskhilaaftay asxaabta dhexdooda iskhilaaftay maaha aqwaashii imaam shaafici wax iskhilaafay awjuhdaana waa awjuhda asxaabtu ay ka soo saareen waxaa weeye qawaacidda imaamka iyo nusuustiisa ee maaha hadal uu imaam shaafici yidhi laakiin waxaa ku ijtihaaday asxaabtii imaam shaafici waxaa kaloo laga faa'iidayaa in qowlkaa laga cabiray asax inuu yahay ki madhabka muctamadka ku ahaa waxaa kaloo laga faa'iidaya oo ka u dambeeya ah qowlka asax ka soo horjeeda inuu yahay qowl laftirkiisu sixada wax ku leh laakiin muctamad maa waa qowl qawi ah qowl daciifa ah ma aha xagga daliilkiisu waa qawi laakiin madhabkuusan muctamad ku ahayn marka asax marka laga cabiro afartaasaan ka faa'iidaynaa saxiix marka laga cabiro mustalaxa um, u isticmaalo imaamu nawowi waxaa laga faa'iidaysanayaa afar masaladood maslada koobaad in masaladan uu ka cabiray saxiix ee masale khilaafee tahay masalada labaad khilaafkaasi inuu dhexeeyo asxaabta waa wujuhdii asxaabta ee maha aqwaasha imaam shaafici ma ah waa wujuhdii asxaabtu ay ku ijtihaadeen ta saddexaad qowlka uu ka cabiray saxiix inuu yahay qowlka madhabka muctamadka ku ah ta afraad qowlkaas saxiix ka soo horjeeda inuu yahay qowl daciif jiddanah aada daciif u ah oon sinaba loogu camalfali karin masaaisha uu ka cabiray asaxa waxaa weeye kun iyo sideed iyo soddon kun iyo sideed iyo soddon ayuu asax ka cabiray manhajka dhexdiisa inta uu ka cabiray saxiixna waxaa weeye boqol iyo lix iyo toddobaatan jadiidka waxaa looga jeedaa saan hore usoo tilmaanay wuxuu imaamu shaafici uu ku yidhi masr markii soo galay kadib qadiimkuna waa intuusan masr soo gelin aqwaashiisii weeye ama fataawadiisii ama kutubtiisii saasuu kala duwan yihin haddaba qadiimkuna waa wixii uu ciraaq ku yidhi ama uu fatwooday ama kutubtu ku qoray kitaabka uu qorayna ee uu waxa weeye muctamad u ah qadiimkuna waa hal kitaab oo waxaa la yidhahdaa alxuja ayaa la yidhahdaa ruwaadiisana waa kaan horey usoo tilmaanay ruwaadda qadiimka waxa weeye afar imaam baa hore usoo sheegn o axmed ibn xambal iyo zacfarani iyo karabisi abu thawr jadiidkana waxa weeye waa wixii uu masr markuu soo galay uu fatwooday ama uu qoray ee kutub ah waxaana ugu muhiimsan kutubta uu qoray imlaaga iyo umka iyo mukhtasar lmusani oo musani uu ka soo gaabiyey cilmiga imaam shaafici iyo buwayti afartaa kitaab ruwaadda madhabka jadiidka ahna waxaa ugu muhiimsan buwayti iyo muzani iyo rabiic almuraadi iyo rabiic aljiizi iyo xarmala iyo yunis ibn cabdilcala iyo cabdullahi ibn zubayr almaki iyo maxamed ibn cabdillahi ibn cabdilxakam horena soo tilmaanay waa kaan hordhici ku sheegnay haddaba imaam nawowi haddii uu jadiid cabiro oo musalaxa jadiid u adeegsado afar mas'alaan ka faa'iidaynaa ta koobaad waxaa weeye mas'alada uu jadiid ka cabira inay tahay mas'ale khilaafi ah macnaha waxaa ku jira laba qowl midna uu yahay adiim midna uu jadiid yahay haddii jadiidba la shego mesha waad ka fahmeysaa qowl qadiima kasoo horjeeda waxaa kaloo laga faa'idaysanayaa khilaafkan uu yahay min aqwaali imaam shaafici laba qowl oo imaam leeyahay ayaa iskhilaafaya midna uu qadiim yahay midna uu jadiid yahay waxaa kaloo laga faa'iidayaa qowlka uu cabiray ee jadiidka inuu yahay qowlkii raajixa ee madhabka muctamadku ahaa qowlka qadiimka ahana inuu yahay qowl aan la fatwoonaynin laguna camalfalaynin keliya waxay shaaficiyadu ka soo reebeen ilaa sideed masalo oo lagu fatwoonayo cala almadhab alqadiim insha allahu tacaala ardada si khaas ayaa ugu soo diri doonaa masaaishaas haddaba intuu ka cabiray musطalaxaas aljadiid fi lminhaaj waxaa weeye shan iyo waxa weeye waxaa laga faa'idaysanaya afar masle markuu cabiro imaamu nawowi inay masladu khilaafi inuu khilaafku uu yahay labadii qowl imam shaafici inuu qowlkaa uu ka cabiray qadiimu yahay qowl laga xoog badan yahay qowl ka soo horjeeda ee jadiidka inuu yahay qowlkii muctamadka ah qadiim wuxuu ku adeegsaday manhaajka sideed iyo labaatan meodic waaya almadhab markuu imaamku isticmaalo musalaxaas oo musalaxa toddobaad waxaa laga faa'idaysanaya afar masalo kow horta masalada uu madhab ka cabir inay tahay masale khilaafi ah inuu dhexeeyo asxaabta oo maxay isku khilaafeen fii xikaayat اmadhab madhabka warita warintiisii iyo naqlintiisii iyo raritaankiisi ay khilaafeen oo barhkood waxay sheegayaan inuu masaladan uu khilaaf ka taagan yahay oo madhabkii khilaaf ka dhex jiro qaarna waxay leeyihin khilaaf kuma jiro masaladan hal qowl ayaa ku jira qaar waxay leeyihiin khilaafkani waa aqwaal qaar waxay leeyihiin maya waa wujuuh qaar waxay leeyihin laba qowl baa ku jira qaar waxay leyihin saddex qowl baa ku jira ila akhirihi marka qowlka muctamadka ah ayuu wuxuu ka cabirayaa almadhab qowlka muctamadka ah ama ha ahaado qowl ama wej ha ahaado waxaa kaloo laga faa'idaysanayaa in qawlka madhab kasoo horjeeda inuu yahay qowl daciif ah oo aan lagu camalfalayn tacbiirkaas bilmadhab wuxuu adeegsaday boqol iyo sideed iyo toddobaatan mowdic qiila musalaxaas oo musalax tadciif tilmaamaya laga faidaysanya afar masaladood markii uu ka cabiro qiila inay masaladu masale khilaafi ay tahay khilaafkaasina uu udhaxeeyo asxaabta uusan ahayn khilaaf aqwaasha imaam shaafici ku jira ee asxaabta dhexdooda haddii qiilaba la yidhi waxa weeyaan khilaaf bayn alasxaab weeyaan ta saddexaad qowlkaa qiila ka cabir yahay qowl daciifa ah. ta afraad qowlka ka soo horjeeda qiila waxaa weeye asax ama saxiix ama asax ama saxiix ayaa lid ku ah qowlkaasaana muctamad ah wuxuu adeegsaday musalaxa qiila afar boqol iyo sagaal iyo soddon mawdic fii qowlin musalaxa waa musalaxa sagaalaad wuxuu mualifku markuu isticmaalo laga faa'idaysanayaa afar faa'iido faa'iidada koobaad ee masalada ay tahay masale khilaafi ah khilaafkaana u yahay aqwaalu imaam shaafici hadaba qiila waxaan soo nidhi waa wujuuhdii asxaabta fii qowlinna waxa weeye aqwaasha imaam shaafici isla markaa waxaa laga faa'iidayaa qowlkaas uu fii qowlin ka cabiray inuu yahay qowl daciifa ah oo madhabka muctamed aan ku ahayn haba ahaaba qowlka imaam shaaficiga waxaa kaloo laga faaidaya waa faaidada afraade ee fii qowlin muqaabilkiisa waxaa ka soo horjeeda inuu yahay adhar ama mashhuur ama adhar ba soo horjeeda ama mashhuur ba ka soo horjeeda masaaishu uu imaam nawowi ku adeegsaday fii qowlin waxaa weeye boqol iyo masalo waaya laakiin culimadu waxay dhaheen markii laisku daro fii qowlin iyo qiila majmuucoodu wuxuu noqonaya lix boqol oo daciif ah oo lagu sheegay minhaajka dhammaantood waa daciif markii laga reebo shan iyo toban mawdic ayay mutaahiriinta shaaficiyadu ictimaadeen iyadoo laga cabiray haddana qiila ama fii qowlin labiiyo toban ka laga cabiray qiila saddex ka mid laga cabiray fii qowlin insha allahu tacala masaaishan waan soo aydna waan soo diri doonaa wixii aan la fahmina markaas ayaan ka jawaabi doona haduu alla annas markuu cabirayo imaamku musalaxa annas oo musalaxa u dambeeya waxaa kaloo markaa ku isticmaala almansuus nas iyo mansuus labada u isticmaalaa naska wuxu oga jeeda naska imaam shaafici markii uu nas cabiro waxaa laga faidaysanaya afar masalo maslada koobaad inay masladan tahay khilaafi maslada uu nas ka cabiray waa masle khilaafi ah madhabka dhexdiisa waxaa kaloo laga faa'idaysanayaa qowlka uu ka cabiray annas inuu yahay qowlkii raajixa ahaa ee madhabka muctamad ku ahaa waxaa kaloo laga faa'idaysanayaa naskaas inuu yahay min aqwaali imaam الshaafici raxmat اllahi tacaala calayh waxaa kaloo laga faa'idaysanayaa qowlka nas ka soo horjeeda inuu yahay qowl daciif ah mansuuskuna wuxuu la mid yahay naskii ayuunbuu la mid yahay intii aan soo sheegnay ayaasna laga sheegaya marka naska wuxuu adeegsaday lix iyo ayuu u adeegsaday imaamku raxmat ullahi tacala caleyh haddaba markii aan soo koobnay musalaxaadkii ayaan insha allahu tacaala eh, dul maraynaa wuxuu mualifka halka ku sheegay wuxuu ihi faxayu aqulu halkaan leeyahay fi اladhari adhar aw اlmashhuuri mashhuur famin alqowleyni labadii qowl xaggooda ayuu ka ahaaday aw ilaqwaali ama aqwaashii fain qawiya alkhilaafu ay lmukhaalifu qowlkii ka soo horjeeday adharka ama mashhuurka haddii uu xoogaysto ahaado qowl xoog badan xagga daliilka ka xoog badan qultu waxaan ka cabirayaa markaas aladharu oo marka waxaa laga fahmayaa qowlka adhar ka soo horjeeda inuu yahay qowl laftiisu xoog badan xagga daliilka laakiin madhabka muctamadku kuma ahee qowlka ka cabiraya xoog badan wailaa haddii uusan khilaafku xoogaysanin oo qowlka ka soo horjeeda qowlka muctamadkaa haddii uu daciif yahay falmashhuuru mashhur marka cabiraya waxaytu aqulu markaan leeyahay alasaxu asaxaan leeyahay aw saxiix ama saxiix aan leeyahay fa min alwajhayni labadii waj xaggooda ku ahaaday aw lawjuh ama awjuhdii asxaabta saddexdii wixii kasii badan ah fain qawiya alkhilaafu khilaafka haddii uu xoogaysto ay lmukhaalifu qowlkii ka soo horjeeday qowlka muctamadka ee wejka ah, hadii uu qawi yahay oo xagga daliilka ka xoog badan yahay qultu waxaan cabiraya markaas alasaxu asax baan cabiraya wailaa haddii uusan qawi ahayn qowlkaa ka soo horjeeda wejka muctamadka ah faasaxiixu markaas saxiix baan cabiraya oo markaa waxaa laga fahmayaa qowlka asax laga cabiray saan soo tilmaanay inuu yahay qowlkii muctamadka ahaa kaa saxiix laga cabira inuu yahay qowlkii ay yihiin wejkii asxaabta lakin farqu waa maxay asax qowl kasoo horjeeda waa qawi laakiin saxiix qowl kasoo horjeeda waa daciif waxaytu aquulu kolkaan leeyahay almadhabu madhab markii aan cabiro fa min aariiqayni labadii ariiq xaggoodu ka ahaaday aw amase auruqi uruqdii ariiqayn iyo uruq wuxuu uga jeedaa uruqdii ama qaababkii iyo jidadkii u mareen asxaabtu markay madhabka soo naqlinayeen ikhtilaafu اlasxaab fii xikaayati اlmadhab baa loga jeedaa asxaabtii baa isku khilaaftay madhabka soo raditaankiisii oo midba jid buu maray marka ama laba dariiq bay marayaan oo laba qowl bay soo kala rarayaan ama laba siyaabood bay madhabka usoo naqlinayaan ama saddex siyaabood oo kala duwan iyo wax kasii badan ama afar siyaabood ama shan siyabod marka qaarkood waxa laga yaaba inay aad u marka waxaa laga yaaba marka qaarkood inay shaaficiyada qaar ay soo naqliyaan ama ay wariyaan in masalada laba qowl ay ku sugan tahay ama laba weji qaarna ay dhahaan maya hal qowl baa ku sugan ama hal weji qaar ay dhahaan waxaasi waa aqwaal qaarna ay dhahaan maya waa awjuh ikhtilaafka laguu sheegaya waa kaa waayahay marka qowlka uu ka cabiray mualifku almadhab ayaa muctamad ah oo kii muctamadka ahaa ee lagu camalfalayay ah waxaytu aquulu kolkaan ku leeyahay annasu nas aan ku leeyahay fahuwa isagu nasu shaaficiyi naskii imaam shaafici weeye raximahu اllahu tacaala ilahi u naxariistee wayakuunu hunaaka halkaa waxaa jira wejhun daciifun wej daciifa ayaa ku jira ow amase qowlun qowl baa ku sugan qowlkaasoo mukharajun laga soo saaray aqwaashii imaam shaafici raximah اllah macnaha wuxuu ku tilmaamayaa mualifku naska waa naskii horta imaam shaafici laakiin masaa'il fara badan oo imaam shaafici uu leeyahay ayaa naski lafteeda ahee muxuu tan nas u yidhi wuxuu nas u yidhi waa naska uu ka soo horjeedo qowl mukharaj ah oo laga soo saaray aqwaasha imaam shaafici ama wej daciif ah oo ah juhdi asxaabta ka mid ah marka takhriijkaasaa rabna inaan fahano takhriijku waxaa weeye in imaam shaafici raxmat ullaahi tacaala calayh uu eh, laba xugum oo kala duwan uu sheego oo uu siiyo laba mas'alo oo isshabahda laba mas'alo isshabaha ayuu wuxuu kala siinaya laba xugum oo kala duwan dabeetana asxaabu shaafici ayaa waxaa u muuqan waaye oo kala garan waayayaan labada mas'alo maxaa imaamku u kala duwan xukunkooda oo tana uumka usiiye tana uumka usiiye markii wax fari ah oo udhaxeeya iyagoo usoo daahira waayaan ayaa waxay samaynayaan jawaabtiisii ama xukumkiisii uu ka bixiyey masaladan ayay waxay usoo rarayaan masaladii kale ayay usoo rarayaan markaas masale kasta waxaa ku sugnaanaya qowl mansuus ah oo naska ma shaafici ah iyo qowl mukharaj ah oo masalada kale laga soo saaray tusaale inaan ka bixino baa lagu fahmay lata maala fii baab اlcidda alimaam الshaafici raxmat ullahi tacaala calayh baabka ciddada dumar dumarku markay ciddo tirsanayaan gabadha haddii la furo ayada oo uur leh dabeetana ay dhasho cad ama waslad bay dhashay yani ilmo caadiya maysan dhalin dhicis waxay dhashay aan weli suuroobin oo suuro aan yeelan kadibna umula dumarkii ka umulinaya waxay dhaheen waxanay dhashay waa laakiin asalkiisu waxaa weeye suuro bini aadan baa ku jirto hadduu sii joogi lahaa waa la suurayn lahaa laakiin waa aslu aadamiyi hadduu sii joogi lahaa oo raxim kusii jiri lahaa wuu suuro maaha yani wax kale oo dee aan bini aadan ma ah imaam shaafici masalada wuxuu ka yidhi ciddadii gabadho way ku go waxa ay dhashay ee suuro bini aadan aan lahayn laakiin umunisooyinka ay dhaheen waa aslu aadamiyi fii baabi ummahaati اlawlaad gabadhii mas-uuladada ah markii laga hadlayay addoontii uu ninkii iska lahaa sayidkeedii u ilma dhashay haddii ay dhasho markii u horreysay ay mas-uulada noqon lahayd ayaa waxay dhashay mudqa sida islaanta hadda soo tilmaami kore cad waxay dhashay waxa weeye suuro bani aadamysan ka muuqanin lakin mulusooyinka ay dhaheen haddii cadkan uu raxim kusii jiri lahaa suuro bani aadam buu yeelan lahaa gabadhaasi waxa ay dhashay ma ku noqonaysaa mustawlado mise kuma noqonayso imaam shaafici wuxuu yihi mustawlado kuma noqonayso baabulciddana wuxuu yihi ciddada ku go-aysaa ka soo qaaday tanna wuxuu yihi mustawdo kuma noqonayso welad kama soo qaaday asxaabta marka maxay sameeyeen naskii istiilaadka ayay waxay ka soo saareen qowl mukharaj ah qowl bay ka soo saareen oo waxay ag dhigeen naskii ciddada oo waxay dhaheen gabadhii haddii ay dhasho muctadada ahayd wax suuro bini aadan aan lahayn ciddadeedu waxa weeye ma go-ayso ayay dhaheen ciddadeed ma go-aysa dheh naskun wuxuu ahaa ciddadu way go-aysaa soo ma marka waaye bay dhaheen istiilaadkiiba kuma sugnaanayo waladkaas ciddadiina waa la mid bay dhaheen marka mayna kala qaadin ciddadii iyo istiilaadkii marka waxaan fahmaynaa qowlkaas ku jira ciddada ee inay ku go-ayso weladkaas aan weli suuroobin waa naski imaam shaafici qowlka ka soo horjeedana muxuu noqonayaa muxuu noqonayaa qawl mukaraj ah qawl mukharaj ah waa qowlkii daciifka ahaa ee mukharajka ahaa wey marka asxaabtii mayna kala qaadeen lakin imaam shaafici masaladan way kala cadda labadan masalo farqi baa udhexeya agtiisoo maxaa yeelay fii baab alcidda maqsuudku waxaa weeye in gabadha la hobsado raximkeedii inuu maran wax walid uusan ku jirin mar hadday isladaa dhasho ama cadka ay dhashana waxaa noo soo muuqatay inuu raximkeedii uu faarguroobay oo uu maran yahay laakiin baab alistiilaad waxaa looga jeedaa inay walad dhasho ayaa maqsuudku yahay si ay mustawlado u noqoto waa inay sayidkeedii walad u dhashaa waxaanay dhashana walad lagu tilmaami mahaye waa cad ama waslad wey saa darteed labadii masalo saasay u kala duwan yihiin walow asxaabtii qowl mukharaj ha ka soo saaraan naskii istiilaadka oo ciddada ha dhigaan marka taas macnaheed waxaa weeye halkan uu mualifku leeyahay wayakunu hunaaka wajhun daciifa aw qowlun mukaraj qowlka mukarajka wey ama wejka daciifka ah awjuudi asxaabta ayaa looga jeedaa oo awjuudi waad garanaysaa waxayu aquulu halkaan kuleeyahay aljadiidu jadiid falqadiimu qadiim ayaa khilaafuhu ka soo oo lid ah yani mas'ale kasta oo jadiid la cabiro qadiim baa ka so horjeeda mas'ale kasta la cabirana jadiid baa ka so horjeeda aw ilqadiimu qadiim haddii aan ku dhaho aw fii qowlin qadiimin ama qowl qadiima haddii aan cabiro faljadiidu khilaafuhu jadiid ayaa ka soo horjeeda oo lid ku ahaa waay horena soo tilmaana waxayu aquulu halka aan ku leeyahay waqiila kada sidaasaa la yidhi fa huwa kaasi qowlkaa laga cabiray qiila wejun wej weeye wejkaasoo daciifun oo daciif ah wاصaxiixu صaxiix aw amase alaصaxu asax ayaa khilaafu ka soo horjeeda haddii aan ka cabiro waqiila waxaad ogaataa waa wej daciif ah waxaana ka soo horjeeda wejkaa daciifka ah oo xukumkaa u sugaya lidkiisa sugaya saxiix ama asax haddaan doono saxiixa asaxaya amaan caddaynin eh laakiin waxaad ka fahantaa un halka aan ku ihi waqiila kada waxaytu aquulu kolkaan ku leeyahay wa fii qowlin qowl waxaa ku sugan kadaa haddaan dhaho wa fii kada haddaan cabirana faraajixu raajix ayaa khilaafuhu kasoo horjeeda eg lakin mualifkii nooma cadaynin fii qowlin inuu yahay aqwaashii imaam shaafici lakin horey waan usoo cadaynay inuu uga jeedo aqwaashii imaam shaafici laakiin adaban ayaa looga cabiray fii qowlin lama dhihin wa qiila ila qiila waxa wey siiqa tadciif waxaa la yidhi marka qiilada waxaa iskale asxaabti waa qowl daciif asabti leedahay fii qowlinna waa isna qowl daciifa lakin imaam shaafici ayaa iskale marka sahabka u kala duwanaadaan qiila iyo fii qawlin wa minhaa ah nafaa-istaas waxyaabaha wanaagsan ee aan kusoo biiriyey mukhtasarkan masaa'ilu nafiisatu masaa'il qiimo badan masaa-ishaasoo adumuhaa aan ku biirinayo masaaishaas ilayhi mukhtasarkii aan ku biirinayo yambagii oy habboon tahay yukhla kitaabu kitaabkii inaan laga marinin minhaa masaa-ishaas nafiiska qiimaha badan aquulu waxaan odhanaya fii awaliha masaaisha qaaliga ama qiimaha badan bilowgeeda waxaan leeyahay qultu waxaan idhi wa fii aakhirihaa meesha u dambaysana waxaan kusoo khatimaya ama kusoo gunaanadaya wallaahu aclam ilaahay baa cid kasta cilmi badan waaya wuxuu leeyahay masaaisha ama waxyaabaha wanaagsan ee mukhtasarkani la dheeriyay muxararka waxaa ka mid ah inaan kusoo daray masaa'il qiimo badan markaasaa ishkaal baa imaanaya waxaa laleeyahay talow mukhtasar buuba ahaae oo kitaabkana weyn oo xajmigiisu iyo qaradiisu weyn tahay oo aan ikhtisaarinaya ayuu ujeedadiisu ahayd eh masaaishanu kusoo biirinaya ee kusoo daraya maxay tahay soo kama hor imaanayso ikhtisaarkii iyo soo gaabintii asagoo taa ka cudur daaranaya ayaa wuxuu ihi yambagii horta masaailsha wuxu ku qiimo badan inay tahay muhiim u ah ynbaغii anlaa yukla kitaabu minha waxaa haboon buu yihi inaan masaaisha kitaabka laga marinin waa masaail muhiim ah oo muxarak uusan ku darin laakiin in laga taga aysan habooneyn aad bay muhiim u tahay dabeetna malifka wuxu noo caddeeyey masaaishaas inuu ka soocayo masaaishii kale ee muxararka uu kasoo gaabiyey oo bilowgeeda dhahayo qultu marka dambena uu kusoo gabagabaynayo wallaahu aclam marka meeshaad ku aragto qultu u dhaho imaam nawowi wallahu aclamna u dhaho waxaad fahmaysa xagga dambe in ay tahay ziyaa yani masaa'il uu ku soo daray oo ziyaado ah oo muxararka aan ku sugnayn waayahay qultu iyo wallahu aclam yani ma adeegsada meeshan keliya e horay u mualifka inoogu sheegay inay jiraan istidraakaat masaa kaga daba tegay raafici oo uu saxay muctamadka khilaafkiisa uu ku sheegay muxararku dabeetana nawowigu ka daba tegayoo oo uu saxay kuwaa laftirkooda qultu wallahu aclam buu adeegsadaa kuwaa laftooda qultu wallahu aclam ayuu adeegsadaa haddaba qultu wallahu aclam wuxuu u laba mowdic midu waa tan halkan uu ku sheega oo ahaa ziyaadada maxdiga yacni dheeraad masaa-il dheeraad asagoo kusoo biiriyey oon muxarar ku jirin talabaadna waxaa weeye masaaisha uu kaga daba tegayo muxararka markii uu madhabka khilaafo oo uu saxayo uu leeyahay sidaa uu sheegay ma ahee waxaa muctamad ah sidaa mithaalkeedu waxa wey haddaan mithaal usoo qaadano fii baabi asbaab alxadath yani asbaabta keenta xadadka markuu ka hadlaya mualifka baabkaas ayaa wuxuu ihi laa qalbu waraqihi bicuudin musxafkii in xaanshidiisii lagu rogo qori ma banaano macnaa qof muxdid ah xaanshida musxafka ma taaban karo isla markaa qori kuma rogi karo xataa hadduu qori isticmaalo kuma rogi karo qoriga maadaama qoriga gacanta ku hayo imaam nawi baa ka daba tego wuxuu ihi qultu alaصaxu xilu qalbi waraqihi bicuud wabihi qaطca alciraaqiyin wallahu aclam waxaan idhi waxaan leeyahay buu ihi alasaxu sida asaxa waxaa weeye inay bannaan tahay in xaanshida musxafka lagu rogi karo cuud ama qori lagu rogi karo qowlkaas ayay ciraaqiyiintu gooyeen oy jareen waaya wamaa wajadtahu wixii aada hesho min ziyaadati lafdatin lafdi dheeraad ah lafdi ziyaadintii iyo wanaxwihaa iyo wixii lafdadaas la mid ah calaa ma fi lmuxarari muxararka waxa ku sugan aan ka ziyaadiyo faactamidhaa cusko falaa budda minhaa ziyaadadaasi waa lama lama huraan weeye oo wax laga maarmaana weeye wuxuu ku leeyahy mualifku haddii aad aragto lafdi ama kelmad dheeraad ah oo aan ku daray minhaajka oo muxarar ku sugnayn ictimaad lafdigaasi waa lafdi muhiim ah oo waxa weeye faa'ido inoo leh miaalkiis waxaa weeye muxararku markuu ka hadlayay fi baabi tayamum ayaa wuxuu yihi eh, ilaa an yakuuna bijurxihi damun eh, aw ashaynu alfaaxishu saasuu yihi markaasaa nawi wuxuu ku daray ilaa an yakuuna bija jurxihi dhaawiciisu inuu ku sugan yahay mooyaane damun kaiir kaiirkaasu ku daray dhiig waa inuu badan yahay marka qaydkaasi waa qayd muhiima aw shayn lfaaxish fii cudwin aahir cudwin aahir aahirkaasuu ku daray fii cudwin aahir ayuu ku daray waay haddaba wixii lafdi ee ziyaado ah een muxarar ku jira ictimaad buu ihi lafdigaasi waa lafdi muhiima wakadaa saasoo kale maa wajadta wixii aada hesho oo min aladkaari adkaar ah mukhaalifan asaga oo khilaafsan oo ka duwan limaa fi lmuxarari muxararka sida ku sugan iyo waayrihi muxaraka ayrkii oo min kutubi اfiqi kutubtii fiqiga ah faactamidhu cusko fainii anigu xaqaqtu waxaan ka sugay min kutubi اxadiii kutubtii xadiidka almuctabadati ee la ictimaaday kutubtii dee aimmadii islaamka ee xadiidka ahayd ayaan ka hubiyey oon ka soo xaqiijiyey wuxuu ku leeyahy mualifku wax alla wixii adkaar ah eed ku aragto minhaajka inuu khilaafsan yahay wixii muxarar ku sugnaa ictimaad oo waxa weeye ama kutubta kale fiqiga u khilaafsan yahay waxaad ogaataa in aan lafdigaas ama cibaaradaas adkaarta ah ee aan ku khilaafay kutubta fiqiga ah ama muxarar ahaada ama keyrka ahaadee inaan ka soo hubiyey kutubta xadiidka muctamadka sida saxiixaynkii iyo sunantii iyo masaaniiddii iyo ila akhirihi waxaad ogtihiin in fuqahadu ay marar qaarkood axaadiidta lafdigooda ku tasarufaan oo xadiis laga yaaba inay bilmacna ku wariyaan maxaa yaele ayagu ahlulikhtisaas bilxadiid ma aha takhasuskooda xadiid ma aha marka ayagu waay waxaa muhiim ahun macnaha xadiidka marka waxaa laga yaabaa in eh, xadiidkii ay ku soo arooriyaan bilmacna ama xadiidkii ay ayna ka soo naqlinin masaadirtiisii asliga ahayd sida saxiixaynkii iyo kutubu sunan oo masaadir kale oo wasiiq ah sida maalan kutub fiqi oo kale inay ictimaadaan kitaab iqi oo sheekh kale uu qoray inuu xadiid ka soo naqliya laga yaabaa sheekhaana uu xifdigiis ka qoray xadiidkii laga yaabo inuu alfaadii qaar iskhilaaftay khaasatan axaadiidta adkaarta adkaartuna way ka duwan tahay waxyaabaha kale adkaarta waa in bilafdihaa loo sugo weeyaan waxyaabaha kale bilmacna waa loo sheegi karaa laakiin adkaarta waa in bilafdihaa eh, lagu wariyo weeyaan eh, waa kii nabiga alayh الsalatu aslam ku yihi saxaabigii bara ibn caazib markuu barayey eh, adkaartii hurdada wabirasuulika اladii arsalt nabig wuxu uri alay slam wabinabiyika اladii arsalt bara ibn caazib markuu kusoo celinaya xadiidkiina ee dikrigii uu sheegayn wuxuu hi wabirasuulika اladii arsalt markaasuu nabig ur alay slam maya wabinabiyika اladii arsalt halkaas culamada ka qaateen in alfaada dee nabigii rasulka farqi weyn basi dhexeeyo mar qaarkood mutaraadif bay noqdaana laakiin nabig alay slam hadana uu ka saxay waxaad garanaysaa in alfaada adkaartu ay muhiim tahay in lagu wariyo binasiha waxaa ka mid a ah markaa imaam ku khilaafay muxararka ee adkaarta ka mid ah ducaa fi lwudu weysada marka la weysaysanayo xubin xubin ayuu muxararku u sheegay in duca la akrisanayo wejiga markaad maydhayso ducadaas ad akrisanaysaa gacanta markaad maydhayso ducadaas ad akrisanaysaa madaxa markii aad masaxayso ducadaas wahaakada saas xubin buu sheegay marka wejigaad maydhayso waxaad dhahaysaa bu yihi allahuma wajhi yowma taswadu wujuhun tabyadu wujuh wataswadu wujuh ilah wejigay caddeeye markii wejiyada qaar ay caddaanayaan qaarna ay madoobaanayaan maalinta qiyaama markii gacanta aada maydhayso waxaad dhahdaa gacanta midigta allahuma acطinii kitaabii biyamiini ilaah kitaabkii gacanta midig iga sii imaam nawowi wuxuu yihi markuu fi baab lwudu uu ka hadlayey waxadaftu ducaaءa alacdaa'i id laa asla lah waan xadfay buui waan jaray ducooyinkii xubnaha maxaa yaele asalba maleh yani kutubtii sunanta iyo axaadiita meel laba laguma sheegin la asla laha sidoo kale muxararku wuxuu yihi markuu ka hadlayey ducada la akrinaya aadaanka markuu dhammaado ayaa wuxuu yihi wabcathu lmaqaama almaxmuud wabcathu ilaahu nabiga soo saar almaqaama almaxmuud lafdigaasu cadare almaqaam almaxmuud imaam nawin wuxuu cabiray wabcauu maqaama maxmuuda aladii wacadta maqaaman bitankiir kaana bitacriif alif ilaam ku daray xadiidkana saasaa kusoo aroorta maqaaman maxmuudan imaha almaqaam almaxmuud maaha sidoo kale markuu ka hadlayey ducada la akrisanayo ama dikriga la akrisanayo markii rukuucda laga soo kaco wuxuu yihi muxararku xaqu maa qaala alcabdu biduuni hamza xaqu maa qaala alcabdu imaam nawwina hamzu ku daro wuxuu hi axaqu maa qaala alcabdu wa kulnaa laka cabdun laa maanic limaa acdayta marka hamzadaasu ku daray sidaasaana xadiidka lafdigiisu ah axaqu weeye xaqu ma ah wakada saasoo kale wajadta wixii aad heshood min adkaari adkaara mukhaalifan asagoo khilaafsan limaam muxarar muxaraka wuxuu ku sugan iyo hayri heyrkii min kutubi lfiqi oo kutubta fiqiga ah sida wasiidkii iyo wajiizkii iyo basiidkii iyo nahaayihii eh, imaam xaramayn iyo heyrka factamidu ictimaad fainii anigu xaqaqtuhu waxaan ka xaqiijiye on ka sugay min kutub اxadiiثi kutubtii xadiidka ayaan ka hubiyey kutubta xadiidku almuctamadati la ictimaaday kutubtii usuusha ahayd waqad uqadim inaan hormariyaa laga yaabaa bacda masaa'il اlfasli fasalka masaladii masalooyinkiisa qaar inaan hormariya dhici karta limunaasabatin aan u hormariyo aw amase ikhtisaarin soo gaabin warubamaa waxaa la arkaa qadamtu inaan hormariyo faslan fasal si u dhan yahayba gebigiisa aan hormariyo lilmunaasabai munaasaba aan usoo hormariyo wuxuu ku leeyay mualifku masaaisha aan markaan gaabinayo masaaisha muxararka waxaa dhici karta marra qaarkood in masale aan masale kale ka hormariyo ama masale masale aan ka dambeysiiyo oon tartiibkiisa aana ku socon inta badan tartiibka u ilaalinayaa laakiin marmar baan tartiibka muxararka yar khilaafi oo masale uu dib udhigaan laga yaba inaan soo hormariyo oo maxaan usoo hormarinaya limunaasabatin munaasabo ayaa jirta oo masale kale oo ka munaasabsan in lagu xijisiiyo ama lagu xiidhiyo ayaan arkaya ama ikhtisaaran xagga gaabinta iga caawinaysa waxaan usoo hormarinaya waxaa kaloo dhici karta wuli inaan fasal gebi ahaanba aan soo rabo oon meeshiis ka soo rabo fasal kale aan ka soo horreysiiyo ayaa dhici karta taa tusaalaheedu waxaa weeye imaam nawowi raxmat ullahi tacaala calayh baab alixsaar walfawaat wuxuu ka dambeysiiyey markuu ka hadlayay jaza sayd yani yani qofka xaajiga ah axkaamtiis markuu ka hadlayay ama xajka ayuu ixsaarkii iyo fawaadkii ixsaar qofka markii la sharo ee xajkii loo diido ama fawaadkii carafo baabkii ka hadlayey ayuu ka dambeysiiyey jaza sayd qofkii isagoo xaaji ah ugaarsada axkaamta ka ratimaysa muxararkuna wuu ka horreysiiyey oo kaas horreysiiyey xisaarkaas ayuu ka horreysiiyey jaza sayd tartiibka uu imaamu nawowi isticmaalay ayaa xagga eh, u habboon maaragtay eh, munaasabada u habboon oo waxaa isleh sayidkaa iyo wixii ka horreeyey ayaa isleh marka in laga horreysiiya fiican oo sidii axkaamtii muxaramaadka iyo ixraamka isu raacaan kadibna baab alixsaar walfawaat xagga dambe la dhigo tartiibkiisa marka imaam nawowi ayaa fiican waaya waarju waxaan rajaynaya in tama hada lmukhtasaru kitaabkan mukhtasarka ah haddii uu taam noqdo oo u dhamaystirmo ilahi alxamdu uuna taam noqday an yakuuna inuu ahaado mukhtasarka wuxuu uga jeeda minhaajka an yakuuna inuu ahaado fii macna sharxi sharax macnihi lilmuxarari muxararka ee la sharxayo macnaha suuro ama macno sharax inuu noqdo ayaa rajaynaya buuri oo sababtu maxay tahay fa innii anigu la axdifu ma jarayo minhu ay min almuxarari muxararki shay-an min alaxkaami wax axkaamta oon ka jarayo ma jirto aslan asal ahaanba walaa min alkhilaafi khilaafkiina wax kama jarayo walow kaana waahiyan khilaafkaasi haba ahaabo khilaaf daciife wuxuu leey mualifku kitaabkan minhaajka ean ka soo gaabiyey mukhtasar araafici hadduu ilaahay ii taam yeelo halka waxaad ka fahmaysaa inuu nawi uu qoray muqadimadan ama ugu yaraan qayb ka mida ah muqadimada inuu qoray intuusan kitaabka dhamaystirin ama kitaabka taliifkiisa usan bilaabin ama uu gudagalay lakin usan dhamaystirin wuxuu yihi haddii ilaahay ii taam yeelo mukhtasarkan oo ahaa minhaajka waxaan rajaynayaa asalkii aan ka soo gaabiye muxararka ahaa inuu u noqdo sida sharax oo kale fii macna sharax sharax oo kale inuu unoqdaan rajaynayaabuu muusan dhihin sharax buu unoqonaya maxaa yele sharaxu wuxuu baahan yahay daliil iyo tacliil iyo waxyaaba buu baahan yahay oo daliilkii tacliilkii dee minhaajka ma wato laakiin fii macna sharax sida sharax oo kale inuu muxararka u noqdaan rajaynayaa oo seeba u noqonaya maxaa yeeley wuxuu caddaynayaa alfaadiisii qarsooneyd ayuu cibaaraad cadcad ku caddaynayaa oo isticmaalaya sidoo kale khilaafkiisii mujmalka ahaa ayuu kale qeexaya oo maraatibtiisii caddaynaya masaaisha qaar quyuud buu raacinaya aan muxararka lagu sheegin waxyaabahaasna waxyabahi sharx lagu yaqaano wey marka maadaama waxyaabaha la dheer yahay sida sharax oo kale uu noqdo ayaan rajeynaya haba ka weynaado asalkaa muxararka ee kasoo gaabiyey oo muxararka ka weynaado manhaajka midda kale wuxuu yihi axkaamta muxararka ku qoran waxba kama tegay buuri gebi ahaanba waan keenaya alfaadda baan soo koobaya laakiin axkaamta oo dhan waan sheegaya buuri xataa khilaafka daciifka ah kama tegay buri waan xusaya maca maa ashartu ilayhi markii lagu daro wixii aan soo tilmaamay oo min anafaaisi masaaishaas qiimaha badan ee aan ku daray waxa weye waa masaaisha uu noo soo ee waxa weye ziyaadaadka ah. iyo waxyaabihii kale dee horey usoo xusay intaana way socotaa buuri oo waan dheerahay muxararkii masaaisha nafiiska ah een lagu sheegin waqad sharactu waxaan gudagalay fii jamci juzin juz ururintii ayaan gudagalay jusku waxa weyaan wax yar oo kitaab yaroo aan sii weyneyn juزkaas oo ladiifin qarayar calىa suurati sharxi sharax suuradiina leh lidaqaa'iqi hada اlmukhtasar kitaabkan mukhtasarkee la soo gaabiyey masaa-ishiisa qarsoon caddaynaya oo sharxaya wamaqsuudi bihi waxaan oga jeedaa juزkaas aلtanbiihu inaan baraarujiyo calى اlxikmati ujeedada ama xikmadaan oga leeyahay fi اlcuduuli inaan ka leexdoon ka baydho an cibaarati اlmuxarari muxararka cibaaradiisa ama lafdigiisa ama kelmad kelimaadku isticmaalay wa fii ilxaaqi qaydin waxaana ku caddaynaya sidoo kale qayd inaan haleeshiiyo minhaajka aan ku jirin muxararka aw xarfin ama xarf inaan haleeshiiyo aw shardin ama shardi inaan haleeshiyo limaslati masaladii wanaxwi dalika wixii la mid ah wuxuu leeyahy mualifku raximah llahu tacaala waxaan guda galay markii aan manhaajka taaliifkiisa bilaabay inaan qoro kitaab kaloo yar oo garab socdo oo la yidhaahdo daqaa'iq اlminhaaj waa kitaab maطbuuc ah isagoo mustaqil ahaa madax banaano waa la oo aada u yar asaga oo la socda waxa weeye minhaajka dabcaadkiisa qaar sida dabcat daar ilminhaaj oo kale xagga hoose xaashiyahaan looga raaciyaa shuruuxda minhaajkana wuu la socdaa inta badanoo way tambiihiyaan ama way baraarujiyaan waxyaabuhu eh, imaam nawwi ku sheegay daqaiq ilminhaaj marka kitaabkaas daqaa'iq ilminhaajka ee ah yar waxa weeyaan buu sida sharax ayuu yahay masaa qarsoon ee daqaa'iqda ah ee mukhtasarka minhaajka ah ku sugan waxaanan oga jeedaa buu ihi yahay inaan daqaa'iq ilminhaajkaas qoro ee eh, inaan baraarujiyo markii aan lafdigii muxarak u isticmaalay lafdi ka duwan aan isticmaalo sababta lafdigiisaan oga leexday maxay tahay ama oga baydhay waxa weeye waxaan oga baydhay lafdigana sida ah ama kada ama ujeeddada inaan caddeeyo sidoo kale hadii aan cibaaradii muxararka ku sugnayd aan qeyd raaciyo ama shardi masaladii aan raaciyo ama xaraf aan ku daro waxaan xarafka ama qeydka ama shardiga u raaciyey ayaan caddaynayaa waaya wanaxwi dalika wixii lamid a ah. waxyaaba noocaas bal aan ku cadaynaya daqaaq ilmanhaaj wa akaru dalika waxa aan soo xusnay ee horey aan usoo sheegnay ee masaa yani waxyaabihii nafaa'ista ahaa ee horey usoo xusnay min adaruuriyaat waxay ka waxyaabaha daruuriyaadka ah, ee loo baahan yahay alatii taasoo laabudda minhaa lagama huraan ah ama laga maarmaan ah waakaru dalika waxa aan soo sheegnay badankii min adaruuriyaat waxyaabaha daruuriyaadka ah ayay ka mid yihiin oo allati taasoo laabudda minhaa laga maarmaan wuxuu kaga jeedaa mualifku waxyaabihii uu la dheeraa muxararka een soo xusnay ee faraha badnaa inuu quyuud uu baraarujiyo in uu sheego masaaishii uu ku khilaafay raafici madhabka alfaadda hariibki inuu alfaad cadcad ku bedelo wajhaynkii iyo maraatib alkhilaafki inuu caddeeyo iyo awjuhdii asxaabtii wixii la midka ahaa masaail nafiisa inuu kusoo daro ila akhirihi waxyaabahaasoo dhan waxawayaa muku leeyahay waxyaabo muhiim ahoo daruuriyaad ah intooda badan wa calى اllahi اlkariimi allaha kariimkaha ah ayunbaa ictimaadii cuskashadeedu ay tahay wailayhi ila اllahi ilahay xaggiisa unbaa tafwiidii bandhigayguu yahay waistinaadii cuskashadeedu as'alu ilahi waxaan weydiisanayaa an nafca inuu ugu anfaco bihi kitaabka lii aniga iyo walisaa'iri اlmuslimiina wasalu ilahi waxaan weydiisanaya an nafca inuu anfaco bihi mukhtasarkan aan qorayo li aniga iyo wali saa'ir lmuslimiina muslimiinto dhan buu ku anfaco waridwaanahu ilahi waxaan weydiisanaya raalli ahaanshihiisa canii aniga raalli noqdo iyo can axibaa'i iyo kuwa aan jeclahay iyo wa jamiici lmuminiina muminiintoo dhan culey markii uu soo dhameeyey wixii muqadime ee uu noogu sheegay kitaabkan iyo ujeedka u alifay iyo musalaxaadkiisi waxaasoo dhan soo caddeeyey ayaa wuxuu kusoo khatimayaa mualifku tawakul iyo ducaa wuxuu leeyahay ilaahay subxaanau wa tacaala ayaan cuskanayaa oo arrimahayg o dhan u tala saaranaya oo arrimahayga u dhiibayaa keligii marka markuu mualifku wa cala allahi alkariim waad aragtaa inuu hormariyey jaaru majruurkii ayuu ka hormariyey mutacalliqii ama eh, eh, caamilkiibuu ka hormariyey muusa dhihin waictimaadii allah maxaa yeele markii jaarumajruurka la hormariyo ama macmuulka laga hormariyo caamilkii wuxuu faa'idaynaya xasri iyo koobid macnaha ilaahay keligii un baan ictimaadaya waa sida iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin wa ilayhi tafwiidina waa la mid ilaahay keligii baan arrimahayga u bandhigayaa wastinaadii asaga keligii un baan cuskanayaa ku tiirsanaya kadibna mualifku ilaahay subxaana wa tacala wuxuu ka inuu kitaabka asaga ku anfaco oo ajirkiisa adduunya aakharaba u siiyo uusan kitaabkaa dhib iyo aafo oga dhigine eh, faaidaiy dheef oga dhigo isla markaa kitaabka ku anfaco muslimiinto dhan oo kitaabka kitaab barakaysan ka dhigo oo muslimiintu ay ku mashquulaan kitaabkaas wax qora iyo wax akriya iyo wax sharxa iyo wax u adeega iyo wax waqaf ka dhiga sideeda way noqotay ilahi subxana watacala kitabkiisa kitaab barakaysan ayuu ka dhigay wuxuu ilahay weydiistay mualifku ilahay inuu ka raali noqdo asaga iyo dhammaan cidda uu jecel yahay muminiinta o dhan sala اllah waslm calى nabiyina mxamed walxamdu lilahi rab اlcaalamiin